bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin maanta oo ay tahay bisha shacbaan kow hijrada nabigana caleyh الsalaatu wasalaam kun iyo afar boqol iyo laba iyo soddon ay tahay yaa waxaan doonay inaan fasirno kitaab oo caqiida ah min kutubi caqiidati salaf uu leeyahay imaamka asaabuuni la yidhaahdo tarjamadiisa waxyar kaaga sheegi doono maadaama aan kitaabkii abi bakr ismaaciili saaxibu saxiix aan wax kasoo sharaxnay ilaahay wuxuu naga waafajiyey runtii kitaab yar oo aada u qiimo badanna uu ahaa yaa waxaan markii aan daalacanay kutubta salafka ay qoreen runtii kutuba aada u waaweyn oo hadee axaadiid iyo sharax iyo nuquulaad leh sida alkaa-i iyo alaajuri iyo ibnu khusayma fi kitaabi towxiid kutub waaweyn bay salafka qoreen oo mawsuuca ah fi caqiidati salaf wa adilatiha marka waxay u baahan tahay wakti dheer iyo maxaan ku irahda tafaruq iyo nooc min alistiqraar bay kutubtaas runtii u baahan tahay marka intaan intaa la gaarin kutubtan yaryar oo ayadana macnaha mulakhas ah adilo badanna aan sheegayn oo macnaha eh, u sheegayso inta loo baahan yahay keli ah marka waxaan aada ula yaabay kitaabkan saabunia eh, siduu ugu ta'ahuray abubakrin ismaaciili kitaabkiisi waad yaabaysaa waxaw nafs alcanaawiin intuu qaatay buu in yaroo hadana dheeraada uu ku daray marka kitaabkan oo saabuni waxa weyaan wuxuu u dhexeeyaa kutubta oo mawsuucada oo caqaaidi salaf laga alifay iyo kutubta yaroo mutuunta ayuu u dhexeeya marka waxaan is waa munaasib jiddan in la ogaado salafka ariiqada ay u tanaawuli jireen eh, caqiidada marna waxa weyaan aad bay u gaabin jireen sidii talaamiida iyo dadka cawaamta ay si sahlan u bartaan marna marxala oo tulaabta ay ku gaaraan kutubtaas mawsuucada a bay u alifi jireen marna kutub waaweyn oo nihaaya ah bay alifi jireen kullu daalika waxa weyaan xirs iyo dadaal ayaga ay wadaan oo sida loo eh, macnaha loo cadeeyo caqiidada salafka oo ah mida lagu badbaadaya kaligeed marka kitaabkan saabuni waxa uu mashhuur ku yahay lagu yaqaana ictiqaadi salaf asxaabi alxadiid ictiqaadi salaf asxaab alxadiid salafka ictiqaadkooda oo asxaabu alxadiid ahaayeen waxaan u niriyey macnaheedii ka bixin ma aha dadka kale in laga bixinayo macnaheedii ma aha laakiin maadaama asxaabu alxadiid dadka ku caanbaxay ay yihiin inay caqiidadan ay difaacaan kutubna ay ka alifaan dariiqadii nebigana ay calayhi salaatu wasalaam ummadda u xifdiyaan dadkii aada ugu caanbaxay oo arintaas min mas-uuliyaatihim ka dhigtay maadaama ay ahayeen yaa caqiidati salaf layihi wahum caqiidatuhum hiya caqiidatu ahli sunna marka kitaabkan saabuni marna maca majmuuca lagu dhex daray markii la dabcinayay mar kalena waxaa e, gooni u dabcisay daar oo kuweyt ku taalo magaceedana la yihahdo addaar asalafiya la yihahdo waxay magaca ay u bixiyeen markaa oo asiga ay u arkeen inuu magaca mualifka u bixiy inuu yahay caqiidat salaf wa asxaabi alxadiid way isku cadfeen hadda u fiirso salafkii caqiidadeeda iyo wa asxaabi alxadiid marka asxaabu alxadiid waxa weeyaan takhsiisun bacda caam oo macnaha caqiidata salaf dilaa salafkii qeybbay ay asxaabu alxadiid ka yihiin marka haddana gooni baa loosee sheega oo sidii ilaahay xaafiduu cala salawaati wa salaati lwusطaa salawaadka alle xifdiya markii yidhah salaat lcasri qeybay ka haddana gooni baa loo sheega wa salaati lwusطaa baa layidhi marka sidaasoo kale asxaabi alxadiid waxaa gooni looga sheegay iyagoo salafka qeyb ka mid ah liahmiyatihim wa dowrihim fii bayaani caqiidati salaf marka nuskhadaas waa la dalban karaa kuwait iyo hadii kuwait lagu dabciyeyna mucdamu buldaan alcaalam alislaami walcarabi waa laga heli karaa marka in la dalbado oo sharaxaas yar oo aan saari doono in shaa allahu tacaala laga fiirsado marka waxaan rabnaa inaan u sharaxna haddii ilaahay u yiraahdo musanifka intuu sheegay keli ah inan macnaheeda aan cadayno ulajeedadiisana aan sheegna keli ah markii aan kitaab eh, al ismaaciili aan soo sharxaynay baab kastaba inta oo cumdada ah iyo adilada iyo nooc faahfaahinaan ku darnay marka maadaama kitaabka nawcu sharxin uu yahay haddii sharax kale la dul saaro waxaad moodaa inuu xoogaa sii dheeraanay marka waxaan ugu talagalnay maadaama asiga sharaxba uu yahay nooca maa bictibaari kitaab abi bakr ismaaciili marka loo fiiriyo kitaabkiisa wuxuu noqonaa nooca maa sharax inuu yahay oo kale marka intuu asiga sheegay keli ah inan aan ulajeedada dadka aan fahamsiina keli aan ugu talagalnay midaan wax kale aanan ku darin ilaa maa dacat ilayhi alxaaja yani markii ay danta keentay waa goonigeeda marka sidaan hore usoo sheegnay min barakat اlcilmi waxaa ka mid ah ninka kitaabka alifay in la ogaado wuxuu yahay marka asaabuuni waxaa la yidhaahdaa magaciisa tarjamada usoo qaat kasoo macnaha ku tarjumay alimaamu اdahabi fi kitaabi الsiyar wuxuu iri asaabuuni waxaa la yihahdaa huwa alimaamu اlcalaamaة اlqudwa almufasir اlmudakir almuxadiثu shaykhu اlislaam abu cuhmaan buu yiri abu cuhmaan marka inta alqaab uu sameeyey dahabi fiiri alimaam alcalaama imaam weeyaan oo nin lagu dayda waay alcalaama weeyaan nin cilmi badan alqudwa nin lagu dayda weeyaan almufasiru nin mufasir ahoo lagu yaqaano inuu qur-aanka fasiro almudakiru mid wax waacid baa lagu yaqaana almuxadith hadana wuu yahay oo hadda asxaabu اlxadiid yuuba hadda wuxuu ahaa dadka calanku ahay fii casrihi markaasuu uri shaykhu اlislaam abu cuhmaan magaciisa marka waxaa la yihahdaa ismaaciil bnu cabdiraxmaan bni axmed bni ismaaciil ibni ibraahim ibni caabid ibni caamir annaysaburi assaabuni intaas baa magacaalkiisa la yihahda waa ismaaciil kana si kasii ahay ina axmed kasii ahay ina ismaaciil kasii ahay ina ibraahim kasii ahay ibni caabid ibni caamir annaysaabuuri naysaabuur iyo bukhaara iyo waa meelaha laisla wada yaqaano waa dhulkaas jumhuuriyaadka soofiyetiga oo hadda ka xoroobay oo macnaha eh, ay ku wada yaaliin macnaha naysaabuur iyo bukhaari iyo kulli waa isku wada dhadhow yihiin waa magaalooyinka E, kazakhistan iyo maxaan ku irahdaa uzbakistan hadda magaalooyinka badan uzbakistan ay ku yaalaan waa dowlo yaroo hadeertaan jumhuuriya oo ruushka ka dhex baxday iskana daciif ah weeyaan runtii amaakintaas inta la tago maanta taariikhdoodii bukhaara intay ka kooban tahay xataa aathaartii kutubtii bukhaari ama macaalimtii masjid اbkhaarي wa fulan wa madrasat bukhaarي kuli way ku taalaa in lasoo ogaada aaday u fiicnaan lahayd lannahu dad muslimiin ah oo islaamka kaalimooyin ka galay yaa dhulkaa deganaa jiray marka in ayaga la ogaado iyo meeshay ku noolaan jireen waa juz min xifdi taariikhi اlislaam bay qeyb ka tahay marka dahabi wuxuu iri wulida sanata halaatin wa sabciina wa halaati mia waxaa la dhalay buu iri markay saddex boqol iyo toddobaatan iyo saddex hijrada nebiga ay ahayd baa asaabuuni la dhalay marka saabuuni hadda nisba ila saabuun saabuunkan wax lagu dhaqdoo lagu nisbay waay eh, inta hadda magaalooyin aan naqaano saabuuni qaryan dadka loo nisbeeyo waxa weyaan oo ku taalo waxaan ku iraahdaa fi saciidi masr masr dhulkeeda meelaha kamida gobol kamid ah waxaa layihahdaa saciidi masr alayihahda dadka reer baadiyaha degan qarya kamid ah yaa waxaa layihahdaa saabuun ciddii ama degtay ama eh, wax ku baratayn asaabuuni iyadaa loo nisbeeya laakiin dhulkan kale hadda uzbekistan iyo kazakhistan iyo iyo dhulkaas hadda islaam eh, dadka muslimiinta oo ruushka ka go- ay degan yihiin qarya saabuun la yihahdo aniga hadda weli ma aanan arkin markaan ku tubtay macaajimta oo juqraafiga muslimiinta ay qoreen aan fiiriyin marka baciid ma aha eh, asaabuuni inkastoo asiga reer naysaabuur uu yahay in laakiin maadaama buldaantii islaamka oo wada galay aad ay u badan yihiin oo dhulka loo sheegay inuu wax ku bartay naysaabuur maxaan ku irahdaa saraks xijaaz shaam maxaan ku irahdaa khuraasaan hindi georjaan ashaam athuguur alxijaaz intaasoo dhan buu wada tegay buldaanta dhan waa wada galay marka laysa bibaciid inuu qaryadaas intuu dhex marka loogu magac daray baciid ma ama qaryo kalaa jirto saabuun la yidhaahdo oo ayaga loo nisbeye almuhim markay hijrada ay ahayd saddex boqol iyo toddobaatan iyo saddex baa imaamkan la dhalay baa layidhi taariikhdiisa maalinkaasaa la dhalay eh, markuu dhintana waxay ahayd taariikhda afar boqol iyo afartan iyo sagaal intaas oo cumri buu noolaa markaas markaad konton sano ka soo qaadatid eh, maxaan ku irahdaa afar boqol markaad konton sano ku dartid intana wuxuu ka haystaa maa yuqaarib halaaثiin sana marka waxaad dareemaysaa sideetan sana oo wax yar dhiman yuu noola ilaahay cumri madiid abuu ah siiyey marka intaasna waxaad arki doontaa siduu ku bixiyey sideetankan sana cumriga u dhow siduu ilaahay diintiisa ugu khidmay baad dareemi doonta marka waxaa la leeyahay majliskii ugu horeeyey ou dadka inuu wacdiyo u bilaabay aabihiis markii la dilay kadib wuxuu ahay sagaal sana asoo jiro sagaal sana intuu cilmi bartay yuu bilaabay dadka inuu wacdiyo sagaal sana asoo jiro bimacnaa xafida alqur'aan wa xafida shayئa min aلsuna wa xafida caqiidaة اsalaf wa xafida alluga ilaa gayri dalika ilaa daraja uu bilaabo inuu dadka eh, u waaniyo marka imaamkan hadda inta dad uu cilmi ka warisay ama inta asiga uu wax ka bartay wax la koobi kara ma ah marka waxyaalaha lagu ammaanay waxaa ka mid ah alimaamu اlbayhaqiya wuxuu iri xadahanaa imaamu اlmuslimiina xaqa wa shaykhu اlislaami sidqa abu cuhmaan الsaabuni asiga iyo bayhaqi waxay ahaayeen laba isku qarni ah oo aad dhihi kartid yani isku da bay ahaayeen cilmigana dad bay ka wada barteen sida u badan ilan isku wada jiha bay ahaayeen bayhaq iyo dhulkaasoo dhan waa isla dhulkaas weeyaan marka waxaa lagu yaqaanaa laba oo isku da ama cilmi isla baratay badanaa waa isximiyaan marka nin asiga la daahay ahay oo cilmiga la bartay markuu rabay in uu ammaano siduu u sheegay arag wuxuu iri marka waxaa weyaan saara shaykhan lilimaami bayhaqi hadalkaas waxaa ka soo guuriyey eh, adahabi fi siyar markaasuu ri xadahanaa imaamu lmuslimiin xaqa wa shaykhu lislaami sidqan abu cuhmaan asaabuni waxaa yani xadiidkan waxaa ii sheegay buu ri imaamu lmuslimiin xaqan ninka muslimiinta imaamka diinta ugu ah sida xaqa ah oo dhabta ah iyo wa shaykhu lislaami sidqan ninka shaykhulislaam si dhab e loogu magacaabi karo yaanoo yaa ka wariyey abu cabdilaahi almalikina wuxuu iri abu cuhmaan asaabuni miman shahidat lahu acyaanu الrijaali bاlkamaali fi اlxifdi w الtafsiir ninkaas oo abu cabdilaahi la yihahdo wuxuu iri ninka abu cuhmaan asaabuni dadka muuqmuuqdo acyaanu rijaal waxaa layihaha dadka muuqdo kuwooda ama ragga kuwooda muuqdo waxay u qireen bilkamaali fi lxifdi inuu xifdigiisa dhammaystiran yahay tafsiirkana aan laga hormari karin sidaas buu yiri marka sidaasoo kale cabdulgaafir fi kitaabihi siyaaq wuxuu ku yiri abu cuhmaan asaabuni waxa weeyaan almufasir اlmuxadith اlwaacid awxadu waqti fi طariiqihi wacada اlmuslimiina sabciina sanata wasalaa fi ljaamici naxw min cishriina sanata wa kaana xaafida kahiira asamaaci watasaaniifi xariisan cala alcilmi samica ilaa aakhirihi marka ninkaasna markuu tarjamadiisa kasoo qadanaya kitaab u alifay yaa wuxuu iri ninkaas shaykhulislaamna wou yahay mufasir muxadithna waa yahay waacidna waa yahay wuxuu muslimiinta wacdinay buu iri toddobaatan sano yacni markuu tamyiis gaaray caqligiisaba wacdiguu muslimiinta ku bilaabay wuxuu khudbo ka akrinay uu muslimiintan imaam u ahay eh, masjidka jaamica naxwu min cishriina sanatan labaatan sana yuu imaam ahay markaasuu ri wuxuu ri wakaana xaafidan kahiira samaaci watasaaniif nin xaafid ah oo cilmiga asiga u barta dusha ka xasuusta nina cilmigiisa kutubta u ka yaqaana nina korow ka yaqaana markaa waxaa lagu yaqiinay buu leeyahay xariisan cala alcilmi tacliiman wa tacaluman inuu asiga barto iyo inuu dadka baraba intaba waa lagu yaqiinay markaasuu wuxuu sheegay dhulalka uu marmaray oo dhan uu sheegay marka ninkaa waxaa lagu yaqaanaa ariiqadiisa intaas weeyaan asalafi wuxuu iri fi kitaabihi mucjam asafar waa kitaab maطbuuca mucjam safar yaa wuxuu waxaan maqlay buu iri alxasan ibn abi meesha salmaan salmaas la yidhaahdo asoo joogaya wuxuu iri qadima abu cuhmaan saabuni bacda xajihi wa macahu akhuuhu abuu yacla fii atbaacin wa dawaab markuu xajinay ummad dhan baa lasoo kacday asiga dhan wuxuu iri ninkaas markuuna soo maray kaana yacqidu lmajlisa kula yowm dadkii oo dhan baaba ummadii oo dhan markuu meeshii tuuladau soo maro a magaalada uu soo maro yo ummadda islaamka u faa'iideynay markaasuu wuxuu ri eh, markuu bil dhan wacdinay markaasuu ri yaa ahla salmaas waa magaalooyinka oo aad magaalooyinka hadda aan sheegna kamid ah eh, lii cindakum ashhur acidu wa ana fi tafsiiri aayati wmaa yatacalaqu biha walow baqiitu cindakum tamaama sanatin lamaa tacaradtu ligayrihaa buuri bilal dhanaan idinla joogaa buuri aan idin wacdinaya bilashaasoo dhanna waxaan ku wacdinaya hal aayad weeyaan haddii sanadka inta ka dhiman aan idinla joogi lahaa aayaddaas ma dhaafi lahayn marka qudradiisa tafsiirka uu ku leeyahay man kaana qaadiran calaa tafsiiri aayatin ciddata ashhur maxay kula tahay marka qur-aankii kale siduu marka imaamkaas waxa weeyaan markuu macnaha tarjamo dheer buu u sameeyey dahabi iyo subki fi kitaabi طabaqaat الshaaficiya abu cuثmaan aلsaabuni ka madhab ahaan hadda ma arki nin dhahayo ninkan shaafici waaye ama xambali waaye ama maaliki waaye laakiin qaraa-inta markaad fiirisid cilaaqada abubakr ismaaciili oo kabiiru shaaficiyati fi jurjaan ahay markuu aada ugu taathursan yahay haddana subkii fi dabaqaati shaaficiya uu aad tarjamadiisa ugu dheeraaday waxay u muuqataa inuu xagga fiqiga ama uu ahaa ama uu u iilanayay imaamu shaafici madhabkiisa jumhuuriyaadkaas waa laga yaqaanaa imaamu shaafici dadka jumhuuriyaad sofiyeedkii ku dhex jiri jiray oo haddana ka xoroobay badigood waxay u qeybsamaan imaa shawaafic inay yihiin amaa inay yihiin xanafiye inay yihiin u bataan markoodii hore shaafici bay ahaan jireen eh, xanafiyada waxay ka gashay dowladii cuhmaaniyada ahayd ee caalamulislaami dhowr qarni eh, macnaha xukumaysay maadaama xanafiye ay ahayd madhabkii abi xaniifa iyadaa faafisay walidaalika hadda waxay u badan yihiin caalamulislaami madhabka fiqiga u badan waxaa weeyaan madhab madhab abi xaniifa weeyaan bilaad alhindi iyo bakistan iyo jumhuuriyaadkaas waxay u badan yihiin eh, axnaafay u badan yihiin ayib marka eh, markaad fiirisid waxay u dhow tahay in uu yahay maxaan ku irahdaa eh, xagga fiqiga inuu madhab shaafici ka yahay yay u dhowdahay laakiin hadda eh, caad u qeexdoo ilaa nin kastaba hadda bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud ayagoon hal madhabna raacsaneen yay qolo kasta dabaqaadkeeda markay tirsanay ku darsanay dad waa wanaagsan oy ummadda islaamkooda jeceshahay maadaama ay yihiin yaa marka reer shaaficiya ay dabaqaad alifanayeen bukhaari iyo majmuucadooda waa sheeganayaan xanaabila sidaas oo kale maalikiya sidaas oo kale macnaha waxa weeyaan muxadithiinta kibaarka badana madhab lagu yaqiinay oo ay raacsanayeen ma jiraan intooda badan marka eh, subki markuu imaamkan ka hadlay wuxuu iri nashara alcilma imlaءa wa tasniifa wa tadkiira waاstafaada minhu الnaasu calى اkhtilaafi طabaqaatihim ثuma qaala subkii wbiاljumlati kaana mujmaca calى diinihi wa siyaadatihi wa cilmihi laa yakhtalifu calayh axadu min alfiraq buuri marka uu saabuuni uu ammaanay wuxuu ri cilmigayuu faafiye asagoo cilmiga meerin iyo qoritaan iyo xasuusin khalaa'iqdoo dhan wakhtigaa jirtana way ka faa'idaysatay soo aruuriyo wuxuu ninkan waxaa lagu ijmaacsanay inuu nin ahludiin yahay nin diinta madaxna ku ah inuu yahay cilmigiisana lagu yaqaano wax isku khilaafsan intaas inuu yahayna ma jira buuri laa yakhtalifu calayh axadu min alfiraq firaqda dhan waxay u ictiraafsanaayeen nin macnaha arintaas ku horeeya inuu yahay markaas subkii markuu hadalka soo arooriye wuxuu iri walow lam yakun fi tarjamati hada الrajul ila ma xakaynaahu min qowli اlbayhaqiyi fiihi inahu imaamu اlmuslimiina xaqa wa shaykhu اlislaami sidqa lakafaa fi اdalaalati calى culuwi shanihi famaa danuka bima taqadama min kalaami aimati casrihi buuri haddii imaamkan ammaan kale laga dhaafo oo aan ku kaaftoono bayhaqi intuu yiri keli ah oo ahayd inahu imaamu lmuslimiina xaqan wa shaykhu lislaami sidqan intaas keli haddaan ku kaaftoomno in wanaagiisa intaasaaba ku filnaa lahayd buuri famaa danuka marka haddii intii kaleo aimada kale yidhaahdeen haddii lagu sii darane maxaad ka dhihi lahayd buuri marka e, waxaa la yidhi asbaabta uu u dhintay waxay kamid mid ahayd asoo wacdinayo oo mimbar saaran ilan wuxuu ku caanbahay wacdigaa kamid ahayd wacdiga waxaa weyaan taطbiiq camali ninka hadduu intuu caalim iska noqdo cilmigiisi guriga uu la fariisto ree reerkiisa iyo ummadda la diriska ay ka faa'iidaysanaynin wax macno weynoo ummadda usoo kordhiyay ninkaas ma jiraan laakiin ninkan wuxuu ahaa meeshuu maraba mimbarku istaagi jiray markaasuu wuxuu khayr ogyahayna ummadda u sheegi jiray wuxuu shar ogyahayna uga digi jiray waana waajib waltakun minkum umat yadcuuna ilى اlkhayr wayamuruuna bاlmacruuf wayanhawna can اlmunkari waulaaika hum اlmuflixuun dadkaasu ilaahay sidaasuu ugu ammaanay marka asagoo taagan oo wacdinayo yaa kitaab loo dhiibay kitaabkii waxaa ku qoran magaalada bukhaara la yidhaahdo oo imaamu lbukhaari loo nisbay waa naysaabuuray qeyb ka tahaye aa la yiri kitaab oo bukhaara ka yimid macnaha warqad ka timid bukhaara aa loo dhiib markaas waxaa ku qoran in cudur daran ka dhacay mushtamilun calaa dikri wabaain cadiimin biha marka waxaa loogu dhiibay inuu dadka muslimiinta oo cudurkaas uu ku habsaday inuu ilaahay u baryo cudurkaas inuu ka qaado dadka muslimiinta oo la joogana ay u duceeyaan لأnنhu maن lam yhtma بأmr الmslimiina falaysa minhum walaalaha dhibkaasaa ku dhacay haddii la yidhaahdo haddaadan wax kale u qaban karin oo daawo iyo raashiin iyo aadan keri karin inaad u ducaysid weeyaan markaasaa waxyaalaha loo sheegay cudurkaas dhibka uu leeyahay waxaa layidhi waxaa weeyaan waxaa dhacday buu iri nin oo muufadubay iyo ninkii dirhamka u iyo ninkii miisaamayay nin baa inuu nin eh, muufa ka gatay uu doonay khubsi markaasuu halkii dirham u dhiibay ninkii u miisaamay iyo ninkii dirhamka bixiyey iyo ninkii muufada dubay hal mara isla dhinteen yacni cudurka siduu u degdegayo ummadda u laynayo suuradii ayaa laga siiyey markuu sidaas falamaa qara'a alkitaab haalahu daalika kitaabkii markuu akhriyay iyo dadkaas siday u dhimanayaan arintii baa murug ku qabatay markaasuu wuxuu wastaqra'a min alqaari'i afa amina aladiina makaruu sayi'aati an yaksifa allahu bihim alard ninkii qaari ay buu iri aayaddaas akhri aayaddaasaan u fasiraya macnaha wuxuu u arkaa cuquubada meesha ka dhacda waxay ku timid waxa weeyaan dembi annaga aan galabsanay buu leeyahay marka aayaddii iyo wixii lahalka ahaa yaa loo akhriyey markaasuu aayadii inuu fasiro bilaabay ummadda markii aad rabtid inaad aad wax ka reebtid waa inaad garasiisaa waxa weyaan waxaa nagu dhaca cuquuba anaga aan kasbana inay tahay maa asaabakum min musiibati fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas marka dadka wuxuu rabay imaamka inuu ogeysiiyo waxa waxaan ay ku yimaadeen waxa weeyaan waxa anaga aan kasbanay sidaasuri markaasuu wacdiga aada ugu fogaaday dadki siduu u wacdinay iyo asigii caloosha laga qabtay imaamkii dadka wacdinay murugtii dadka uu la murugooday taahurkii cudurkaas dadka muslimiinta ee ku dhacay asiga xanuun baa lasoo gudboonaaday markaasuu xanuunkii usbuuc dhan la jiiftay wabitaali sidaas buu ku dhintay baa layidhi maalin jumca casirkeeda oo muxaramna ay bisha afar tahay sanadkana aan sida aan ku sheegay ay tahay afar boqol iyo afartan iyo sagaal markaasuu dhintay baa imaamkaas marka asaabuuni waxa weeyaan waxyaalo badanoo badana lagala haray waxaan aada ula yaabi waxa weeyaan markuu xanuunsaday wasiya buu qoray ama dardaaran buu qoray dardaaranka waxa weeyaan nebiga siduu u yiri waxa weeyaan ninka muslimka ah yuusan habeen iyo laba habeen midkood yousan baryin ilaa wwasiyatuhu maktuubatun yuu nabiga caleyh salaatu salaam yihi nin oo laba habeen saddex habeen baryay ma jirto ilaa wasiyadiisa inay qoran tahay maahani weliba kuma sii jirto ninkii xuquuq lagu leeyahay ama asiga dad xaqa kuleh hadii jirta kumaba sii jirtaba liannahu xuquuqdaas inay warasadaada ka dayacanta laga cabsanayaa ama xaq laguu leeyahay inuu dayacmo marka kaas kumaba sii jirto marka e, dadka qaarkeed waxay u haystaan qofkii la yidhaahdo dardaaran qor in waa lagaa quustay markaan waad dhimanay in layihi nin baa layidhi dardaaran qoran markaasuu reernimay ha dardaarminina inaan noolaadaan rabaa wuxuu u malaynayaa markii dardaaranka qor la yidhaahdo inuu basba khalaas ninkii dardaaran qora inuuba soo caafimaadayn marka imaamkaas dardaaran buu qoray dardaarankaas hadaad fiirisid adduunya kama dardaarmin ee xoolo iyo caruurtayd intan geynaya ma dhihin laakiin wuxuu ka dardaarmay dadka muslimiinta markhaati ugu dhigay wuxuu caqiida ahaan uu aaminsan yahay walidaalika saabuuni haddii lasoo hadal qaado caqiidada salaf baa la xasuusanaya liannahu dowrka uu ku lahaa iyo siduu ugu mitidayay yaa uu ku caan baxay markuu marka uu maxaan ku irahdaa geeradii ay la soo dhowaatay dardaaran dheeruu qoray dardaaranka bikaamilihi waxaa qoray maxaan ku irahdaa asubki fi kitaabihi طabaqaat الshaaficiya اlkubra waxa weeyaan dhowr safaxaad buu ku qoray faqaraad yar yar oo laba faqra iyo saddex faqara baan kaaga soo qaadanayaa siduu imaamkaas caqiidada ugu mitidsanay wuxuu ri wasiyadii wuxuu ri aan qoray u qoray waxaa kamid eh wuxuu ri wayashhadu saabuni asiga iska hadlay waxaad markhaati iga noqotaan buu ri ana allaha tacaala mawsuufu bsifaati bisifaatihi اlculaa alatii wasafa biha nafsahu fi kitaabihi wa calaa lisaani nabiyihi laa yanfi shaya minha wlaa yactaqidu shabahan lahu bsifaati khalqihi bal yaquulu ina sifaatahu laa tushbihu sifaati almarbuubiina ina sifaatihi hadii jamcu sifa laga dhiga jamcu lmuanath saalim laa tushbihu sifaati almarbuubiina kamaa laa tushbihu daatuhu dawaati almuxadithiina muxdathiina kama laa tushbihu daatuhu dawaati اlmuxdathiina tacaala allahu cama yaquulu اlmucaطilaة wاlmushabihatu culuwa kabiira wayasluku fi اlaayaati alatii waradat fi dikri sifaati اlbaari jala jalaaluhu wاlakhbaar alatii saxat can rasuuli اllahi baabahaa ka aayaati majiiءi rabi ywma alqiyaamati wa ityaani اllahi fi dulali min alghamaami wa khalaqa aadam biyadihi واstiwaaئihi calى carshihi w kaإkhbaari nuزuulihi kula leylaة ilى samaaءi الdunya wالضaxiki wالnajwى wwadci اlkanafi calى man yunaajihi ywma اlqiyaamati wغayraha maslaka الsalaf الصaalix fiiri wysluku fi اlaayaati alatii waradat fi dikri sifaati اlbaari maslaka salaf الصaalix markuu waxau aaminsan yahay intuu sheegay yo wuxuu iri waxaan intaasoo dhan aan ku raacayaa salafka saalixa wa aimati diini min qabuuliha wa riwaayatiha calى wajhiha baxda sixati sanadiha wa iiraadiha calى daahiriha wاtasdiiqi biha wاtasliimi laha wاtiqaa'i اctiqaadi الtakyiifi wالtashbiih ilى gayri dalika hadal aad u dheer wuu ku yiri markuu dhamaystiray buu wuxuu yiri wayashhadu bidalika kulihi fi shaahidiina ويستعين بالله تبارك وتعالى في الثبات على هذه الشهادات إلى الممات حتى يتوفى عليها في جملة المسلمين المؤمنين الموقنين الموحدين waxa weeyaan adiga dhowr iyo waxaan ku ihaha dhowr safxa oo aan la dhihi karo toddoba sideed safxa buu kaa ku qoray marka hordhaciisana taasay kamid ahayd khitaamkiisana kaasaa kamid ahaa marka ninkaas waxa weeyaan waa alimaam الصاabuni oo caqiidadiisa waxaa la dhihi karaa kitaabkan hadda caqiidahan u qoray iyo wasiyada u qoray waa isku dhadhow yihiin marka aad fiirisid min xayثu اlmadmuun iyo cadad ahaan adiladii un baa ayuu ka gooyey markaasuu i waxaan qiraya waxaan qiraya waxaan qiraya waxaan qiraya ilaahayna wuu iga og yahay ummadana markhaati ha ka noqoto in caqiidadayda sidaas ay tahay buuri marka musanifka had dirtaan baan rabnaa marka kitaabkiisi inuu galno kitaabkii waxaa la yidhahdaa caqiidati asxaabi اlxadiid ama caqiidati aimati الsuna asxaabi اlxadiid caqiidati salaf asxaabi اlxadiid waa magac isku dhadhow waay waxaa laga yaabaa dhowr kitaab uu arday u meeriyey mid kastaba magacii inuu si u qaato laakiin kulligeed madmuunka waa isku mid oo salafna way ku jirtaa asxaabi اlxadiid ma caqiidati salaf asxaabi اlxadiid miya mase caqiidati aimati salaf wa asxaabi اlxadiid weeyaan waxay ahaataba magacaas buu leeyahay markaasuu wuxuu iri alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin w salى اllah wslama clى nabiyina muxamed w clى aalihi wa saxbihi ajmaciin sidaasuu kitaabka ku bilowday alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin xamdiga waxaa la yihahda hanaaء اlmaxmuudi bsifaatihi اljamiila ilaahi subxaanah wa tacaala xamdiga wuxuu kaga dun yahay xubiga waxaa laleeyahay alxamdu waxa waaye xubuka lilahi tabaaraka wa tacaala maca atacdiimi waxaa qofka aada jeceshahay oo nooc min ataqdiiri hadana iyo aad ku haysaday xamdi laga magacaaba xamadtuka calaa dalika haddaad tiraahd maca taqdiir wa tabjiila ku jirta walidaalika ilaahay xamdi buu uu ka tilmaama alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale alihi rabi alcaalamiina wuxuu mahad ku mutay bor caalamiinta maasi wallaahi tacaalaha la yidhaahda yuu rabbi u yahay markaasuu musanifku wuxuu uri walcaaqibatu lmuttaqiin dadka caaqibada fiican waxaa iskale dadka ilaahay ka cabsado markaasuu wuxuu uri wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed ilaahay eh, maxaan ku yidhaahdaa ha ammaano nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la yihahda adduca asalaatu min allahi calaa nabiyihi thanaa wa amaan wa min calaa nabiyihina waxaa weeyaan istigfaar wa mina calayhi adducaa annaga markaan aan leenahay nebigan aan ku salinaynaa waan u ducaynaynaa liannahu wanaagoo dhan asiga xaggiisa naga soo gaaray ilaahay baa sabab asiga uga dhigay walidaalika nebi maxamed ajirka uu leeyahay inta ummatu maxamed loo qoro dhan yo asigana ajirkiisana waa loo qoraya midkiisa u gaarka ah waxau dheeraade ummadan uu dacwada ugu yeero dhan liannahu waxaa weya man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilih ninkii ummad khayr ugu yeero dadka aada ugu yeertay inta ajir loo qoroo dhan adigana waa lagu qoraya ayagoon ajirkooda laga nusqaaminayn wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin waxa weeyaan eh, aaliga iyo iyo asxaabta waa lagu salin karaa tabacan linabiy sala allahu alayh wasalam marka markuu intaa yiriyey wuxuu iri amaa bacdu fa inii lamaa waradtu aamud tabarastan wa bilaada jiilaan mutawajihan ilaa beyt illaahi alxaraam wa ziyaarati masjid nabiyi muxamed sala allahu alayh wasalam sa'alanii ikhwaanii fi diini an ajmaca lahum fusuulan fi usuuli iddiin tan waxaa loogu magac dari karaa sababu taaliifi hada alkitaab waxa weyan t hore aan usoo sheegnay kitaabka aada alifaysid waxaa fiican asbaabta kuugu ximbaartay inaad dadka u sheegtid marna waxaa weya munkaraad iyo wax dhib aad arkaysaa inaad ummadda wixii u caday u alifay marka waxaad leedahay markan waxaas waxaas arkay yaa waxaan doonay inaan dadki u bayaaniyo hal qeyb waay marna waxaad leedahay dad baa ku weydiisanaya markay ku arkaan nin ahal inaad u tahay fannigaana si fiican u taqaanid yay dadku weydiinayan waxaad leedahay waxaa igu ximbaaray kitaabka inaan qoro fulaan iyo fulaan ama dadkaas meesha u dhashay yaa i weydiistay anigoo qadarinaya dalabkoodii yaan kitaabkii alifay baad leedahay marka hadda wuxuu noo sheega asbaabta ku xibaartay kitaabkan inuu alifo markaasuu ri ama bacdu intaa kadib fa inii lamaa waradtu markaan imiday aamud tabaristaan meesha tabaristaan magaalada raacsan oo aamud la yidhaahdo tabaristaan waxa weyaan magaalada imaamu ibn jariil abari waxa weyaan min bilaadi iran fi hada lwaqt waa meeshii jumhuuriyaadkaas oo sofiyetiga ka xoroobay iyo iran ay iska galaan dhulkaasaa arbastan la yidhaahda dhulkaas aan ku imid buuri lamaa waradtu aamud tabaristan markaan ku imid safar dheeruu ka yimid dhulkaasuu ka yimid naysaabuur dhulkaasoo kale markaan dhulkaas ku imid iyo wa bilaadi jilaan aydana waa isla meeshaase markaan ku imiday mutawajihan xaal anay u socdo oo u jihaysan ilaa beyt illaahi alxaraam anigoo ilaahay beytkiisa u socdo kacbada u socdo io wa ziyaarata masjidi nabihi muxamed sala allahu caleyh wasalam iyo in nabiga masjidkiisa aan soo ziyaarta anoo u socdo yaa sa'alanii waxay i weydiiyeen ikhwaanii walaaley fi ddiini igu walaal eh, an ajmaca lahum inaan u kulmiyo fusuulan fusuul yani kitaab oo cibaara can fusuul fasl awal fasl thaani saas oo kale waa la yihahda fusuul bimacnaa faqaraadna jeedi karaa hadda fusuul wuxuu ula jeedaa inan aan faqaraad u jamciyo oo fii usuul diin ah diinta usuusheeda macnaha waxaa weyaan diinta waxaa la yihahda usuul iyo furuuc bay furuuc waa fiqiga iyo wixii lahal ah waay usuulna wixii caqiidada ku saabsan sidaasa ayay leeyihiin inkastoo ay kulligeed wada diin tahay <clears throat> marka wuxuu leeyahay anigoo usoo socdo inaan xajiyo nabiga masjidkiisa aan siyaarto yaa jidkii anoo dhexda dhulkaas markan soo maray yaa dadkii diinta igula walaal waxay i weydiisteen inan kitaab u alifo oo ku tacaluqa usuuludiin oo caqiidadii ah intaas ulajeedadiis ay tahay hadda waxaan ka yahay musanifkan daqiiqsu u yahay mutawajihan ilaa beyt alxaraam wa ziyaarata masjid nabiy sal alla aleh wasalam buu ma dhihin wa ziyaarati nabiy sal alla aleh wasalam ma dhihin liannahu sida raajixoo sawaabka waxa weeyaan nebiga in la ziyaarta safar looma soo galay laakiin ziyaaratu masjidihi waxay kamid tahay masaajida alatii tushadu ilayha arixaal nebigu wuxuu ri laa tushadu arixaalu ila ilaa halaathati masaajid yacni wax cibaado loo safrayo oo saddexdaas masjid aan ahayn masjid alxaraam masjidu rasuuli illaahi iyo beyt اlmaqdis marka dad baa waxay ku leeyihiin aniga ma ahana nebigan u socdaa nebiga waa la ziyaarana laakiin goorma marka hore masjidkiisa u qasad masjidkiisa markaad tagtid nebiga ziyaara markaas calayhi الsalaatu wasalaam laakiin ziyaara lisaalixiin keligeed loo safro eh, ma banaano sida raajixa ah ay culamada caddeeyeen markaasuu wuxuu ihi sa'alanii waxay i weydiiyeen oo dhulkaas u dhashay fi diini iigu walaal eh an ajmaca lahum fusuulan fasalyaal inaan u jamciyo oo fi usuul diin fusuusho fi usuul diin usuul diin ku tacaluqdo alatii usuusho istamsaka bihaa uu qabsaday aladiina madow dadkii tagay oo min aimati diini diinta aimadoodii oo hore u baxday usuushay qabsadeen oo caqiida ahaan u aaminsanaayeen inaan u qoro yay iga dalbadeen buu ri io wa culamaai lmuslimiina ay qabsadeen dadkii muslimiinta dadkii culamada u ahay io wa salafi saalixiina iyo salafkii wanaagsanaayeen caqiidadii ay haysteen inaan u qoro yay iga dalbadeen dadkaas aan soo dhex maray buu ri wahuduu lagu hanuuniyey waxau leeyahay sa'alanii ikhwaanii fi اdiini an ajmaca lahum fusula fi usuuli اddiin alati istamsaka biha aladiina madow min aimati اddiin wahuduu lagu hanuuniya aimadaas oo wadacow naasa ilayha dadkiina ay u yeereen fi kuli xiinin wixii ayaga ilaahay ku hanuuniyey dadkana ay ugu yeereen inaan aan u qoraba iga dalbeen buu yiri oo wanahow ay ka reebeen camaa yudaaduhaa wixii ka hor imaanayo oo wayunaafiihaa diidayo jumlat lmuminiina ay u yeereen buu leeyahay dadka muminiinta dhammaantood ama jumlat almuminiina ay ugu yeereen labadaas waa la dhihi karaa dadkaas wadacu nnaasa ilayha wadacuu ay ugu yeereen jumlata almuminiina muminiinta dhammaantood almusadiqiina almuttaqiina kuwa ilaahay rumeeye allana ka cabsanay ay ugu yeereen inaan wax uga qoro iyay dadkan aamu tabaristan iyo bilaad jiilaan iyay iga dalbeen buu yiri inaan kitaab oo intaas u caddaynay wawaalow fi itibaaciha wacaaduu fiiha wuxuu leeyahy caqiidadii wawaalow ay dadka ku xariiriyeen fi itibaaciha ninkii raacayna ay walaal ka dhigteen wa fiiha ay caqiidadaasna dad kula colaytameen oo ninkii caqiidadan qaatane dadka walaal ay ka dhigteen ninkii diidana ay kula dagaalameen caqiidadaas wax nooga sheeg bay yidhaahdeen wa badacuu ay ku bidca xukmiyeen wa kafaruu ay gaaleeyeen dadkii aimada ahay man ictaqada hayraha caqiidadii dadkii aimada ahay ninkii khilaafa ay bidca ku xukmiyeen ninkii diidana ay gaalnimo ku xukmiyeen caqiidadaas inaan u qoro yay iga codsadeen buuri oo wa axrazuu ay koobeen lianfusihim naftooda iyo waliman dacawhum ilayha iyo ninkay ugu yeereen barakatahaa wa khayrahaa yacni caqiidadii oo ayaga naftooda u gaar yeeleen iyo dadkii ayaga ay ugu yeereenba ay heleen adduunyada intay joogeen barakadeeda iyo khayrkeeda ay heleen lannahu ninkii caqiidada islaamka oo dhab qabsado nin casiiz fi dunya waay qiyaamadana waa nin ah, saciid a buu noqonaya marka caqiidadii dadkaas ay ku heleen barakada iyo khayrka horumarka iyo wanaag ay ku heleen inaan wax ugu qora iga dalbeen oo wa afdow aimadii haddana ay tageen ilaa maa qadamuuhu waxay hormariyeen oo min thawaabi ictiqaadihim lahaa caqiidadaas ay ictiqaadiyeen thawaabka ay ku heleen qoladaas caqiidadooda inuu wax ka idhaahdo wa afdow ay u tageen ilaa maa qadamuuhu waxay hormariyeen ay heleen oo min thawaabi ictiqaadihim laha dadkii hormaray ictiqaadkoodii oo wanaagsanaa aagu awgood thawaabkoodii bay macnaha ku guulaysteen waay liannahu ninka markuu dhinto fainahu yufdi ilaa maa qadama min thawaab wuxuu ku tegayaa wuxuu hormarsaday oo macnaha waxaa weeyaan hunaalika tabluu kulu nafsi maa aslafat macnaha waxay helaysaa naf kasta waxay hormarsato wanaag ah marka dadkan a'imatuddiin thawaabka ay hormarsadeen waxay guushiida gaareen maalinkay dhinteen ay arkeen caqiidadoodii wanaagsaneed inay ku guulaysteen ayib min hawaabi ictiqaadihim lahaa caqiidadaas inay ictiqaadiyeen thawaabkay ka heleen iyo wa istimsaakihim biha ayada ay qabsadeen iyo wa irshaad alcibaadi ilayha dadkoo lagu hanuuniy thawaabka ay ka heleen iyo wa xamlihim iyaahum calayha dadkana waxay ku ximbaareen caqiidadaas inay qabsadaan marka dadkii waxay ka codsadeen dadkii waa wanaagsanay caqiidadii ayaga caqiido u ahayd dadkana ay ugu yeereen wixii kasoo horjeedana ay u diideen dadkana ayaga ninkii ayada rumaysanaa walaal ay ka dhigteen ninkii caqiidadaas diidana ay kula dagaalameen oo ninkii diidana ay ku gaal xukmiyeen thawaab iyo wanaagna ay ku heleen caqiidadaas wax noogu naga dheh bay yidhaahdeen ee wax noogaga qor markaasuu ihi faistakhartu allaha tacaala arintaas ilaahay baan showr weydiistay istikaara waxa weeyaan ilaahay aad tiraahd ilaahu waxaan haday khayr ii tahayna iwaafaji haddii ii xun tahayna iga wareeji ina tirahdid istikaara waa la yaqaana markaasuu wuxuu baan weydiistay macnihii waxa weeyaan ilaahay wuu ku hanuuniyey markaasuu iri wa ahbattu waxaan sugay fii hada aljuzi kitaabkan yar juzi macnaha waxa weyaan mujalad sagiir ah maa tayasara minha wixii fududaaday yaan qoray buu iri calaa sabiili ikhtisaar anoo soo gaabinayo yaan juskan waxaan ku sugay wax kooban oo caqiidadaas layga codsaday ah intaanan safarka aan ku dhex jiro oon dadkaas meeshii joogan aan dhaafin u qoray buu iri fiiri bal nina xaj u socdo oo dhulka u soo maray muslimiinta yidhi caqiidadaas wax naga qor waxaa laga yaabaa laba maalmood saddex maalmood intuu u fariistay inuu caqiidadii qoray markaasuu yihi waa kaasa caqiidadii qaata yani cilmigiisa dhan waxaa weyaan waxay daliil u tahay madaxa buu ku wataa kutub ma wato waa nin musaafira xaj buu u zaad iyo raaxila buu wataa markaas caqiidadii salafka ayuu korka qoray markaasuu wuxuu leeyahay wa ahbatu fi hada اljuzi waxaan ku sugay maa tayasara minhaa wixii fududaaday calaa sabiil ikhtisaar iyadoo aan waxaan saas u yeelay buu leeyahay rajaa an yantafica bihi juskaas inuu ku intifaaco ulul albaabi walabsaari kuwa qalbigooda uu nool yahay aragoodana uu fiican yahay macnaha dadka hanuunka doonayo inay ka faa'iidaystaan anoo rajaynaya awgeed yaan kitaabkan u qoray buuri wallahu subxaanahu wa tacaala yuxaqiqu dhanna wa yujzilu calayna almana biاtawfiiq wاlistiqaamati cala sabiili اrushdi wاlxaq bimanihi wa fadlih markaasuu wuxuu ri wاllahu subxaanaه wa tacaala yaa yuxaqiqu dhanna waxaan ka malaynayna allah noo xaqiijinaya ilaahay waxaad ka rajaynaysaa adigoo aan dhehaynin yani qofka dhihma ani meel i taa la laakiin ilaahay wuxuu ka rajaynaa inuu dembigiisana dembiga inuu kuu dhaafo jannana uu kuu geliyo waa rajo waay marka ilaahay waxaan ka rajaynayna inuu noo xaqiijiyo yaan rajaynayna oo waxa ood rajaynaya waa maxay waxaa kamida kitaabkan ilaahay dadka ay kaa codsadeen ilaahay inuu ku dhammaystiro inuu thawaabkiisa ilaahay ku siiyo inuu kaa abaalmariyo janno ku geliyo waxaasoo dhan daniga ilaahay aad ka rajaynaysa wa wayujzila calayna inuu noo badiyo almana galada bitowfiiqi uu nagu galadaysto iyo walistiqaamati in lagu toosnaado calaa sabiili rushdi walxaqi ama calaa sabiili rashadi walxaqi calaa sabiili اrushdi wاlxaqi xaqa jidkiisa inaan ku toosnaano ilaahay inuu nagu galladaysto yaan ka rajaynaa buu leeyahay bimanihi wa fadlihi ilaahay inuu nagu galladaysta mooye annaga iskama heli kara towfiiqa markaasuu musanifku wuxuu iri qultu wbillaahi towfiiq asxaabu اlxadiiثi xafida allahu axyaaahum sidaasuu musanifkii leeyahay markaan qultu wbillaahi towfiiq waxaan leeyahay asxaabu lxadiidi buu ka bilaabay intuu markaa beyna qowseyn baa ninkii muxaqiq ahay wuxuu iri caqiidatu asxaabi alxadiid macnaha waxaa laga fahmayaa kitaabka magaciisa inuu yahay caqiidatu asxaabi alxadiid marka ama dheh caqiidatu aimati salaf asxaabi alxadiid dheh ama caqiidati salaf asxaabi alxadiid dheh waxaad rabtabe magaciisi baa meeshan laga fahmaya marka musanifka tiibuu noo sheegayaa wuxuu leeyahay qultu wbilaahi tacaala towfiiq wuxuu ihi asxaabu اlxadiidi xafida allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum yashhaduuna lilahi tacaala bilwaxdaaniyati وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه إلى آخره markaasuu musanifku wuxuu bilaabay waxay dadki ka codsadeen inuu guda galo markaasuu iri asxaabu اlxadiiث xafid allahu axyaaahum ur intooda noolna allah ha dhowro wa raxima amwaatahum intooda dhimatayna allah ha u naxariistee yashhaduuna marka waxay qirayaan lilaahi tacaala bilwaxdaaniyati ilaahay inuu waaxid yahay waxdaaniyadaas waxa weeyaan anaka tuqiru ana allaha mawjuudun wa tuqiru ayضa banahu mutafaridu bالrububiyati bmacna anahu huwa اlkhaaliqu w anahu huwa اraasiqu w anahu huwa اlmudabiru lihada اlkowni w anahu huwa اlmuxyi wاlmumiit waxa way awoodda ilaahay baad qiraysaa intaas markaad qirtid hadana tuhbitu lahu ma ahbatahu linafsihi wa rasuuluhu min asifaati wاlasmaa hadana markaas baad hadane takhusuhu bاlcibaadati waxdahu duna gayrihi ilaahay baad caabudaysa alla kale cibaada inuusa intaasaa waxdaaniye isla soo wadagelayso marka yashhaduuna lilahi tacaala bilwaxdaaniyati bay qirayaan buur walirasuuli sala allahu calayh wasalamne birisaalati wanubuwa nebigana inuu rasuul ahay nebi ahay u qirayaan fiiri wixii waa in lakala saara waxna ilaahay baa iska leh <clears throat> waa waxdaaniyo iyo rububiyo iyo uluuhiya ilaahay baa iska leh nebigana wuxuu leeyahy risaalo iyo nubuwa iyo itibaac asiga in lagu raaco risaala loo soo dhiibay risaaladii inad ka aqbashid buu nabigu leeyay falanas'alana aladiina ursila ilayhim walanas'alana almursaliina waa lagu weydiinaya nebigana waxaan u markhaati kacaynaa inuu rasuul yahay nebina uu yahay ayib macnaha waxaa weyaan haddaad intaas u ictiraaftid inaad asiga raacdid ilaahay wuxuu u jecel yahay rasuulkiisaa ku sheegay markaasuu yihi wayacrifuuna rabbahum rabbigoodana way garanayaan caza wajala bisifaatihi alatii nataqa biha waxyuhu bisifaatihi bay ku garanayaan alatii sifaatko nataqa bihaa waxyuhu ilaahay waxyigiisa uu ku dhawaaqay iyo wa tanziiluhu midkuu soo deji waa isla macnihii waxaa lagala jeedaa bisifaatihi alatii nataqa biha kitaab ullahi intaasaa lagala jeedaa lianna kitaab allahi huwa waxyu wa huwa tanziil اllahi marka fiiri musanifkan wuxuu hordhac kugu sameeyey ilaahay waxaan ku garanaynaa buu leeyahay sifaadkiisu isaga istilmaamay sifaad waxaatan hore kugu sheegay waa tilmaan markii ninkii ilaahay sifaadkiisi ka nafiyo ama sifaadkii awilo muxuu rabbigiisa ku garanaya musanifku wuxuu ku leeyahay waxaan ilaahay ku garanaynaa waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid eh ilaahay tilmaantu asiga iska bixiyey oo asmaadiisa iyo sifaadkiisaan ku garanayna ilaahay alcaliim alxakiim alraxmaan alraxiim algafuur alwaduud alqaahiru alqaadir asmaadiisa iyo sifaadkiisay ka mid tahay markaad asmaada akhrisid allahaas baad si u garanaysaa marka wuxuu ku leeyahay ilaahay waxaan ku garanaynaa sifaadka uu kitaabkiisa noogu sheegay ama ma ahe aw shahida lahu ilaahay uu u qiray bihaa bisifaati rasuuluhu u qiray calaa maaban binaaan calaa maa waradat alakhbaaru sixaaxu akhbaartii nebiga ka sugnaatay wixii ku soo arooray oo ilaahay asmaadiisa ama sifaadkiisa ah yaan ilaahay ku garanaynaa buu ku leeyahay fiiri markii waxyiga laga hadlayay sixaax laguma dhin lannahu waxyigu kulligiisa waa saxiix kulluhu mutawaatir waa laakiin sunnada nebiga waxaa ku jira markii la qaadanaya waxaa u shardaya an takuuna saxiixatan صaxiixa waxaa laga jeedaa bimacnaa thaabita oo sunadii صaxiixa iyo xasankii <clears throat> waa isla soo wadagelayaan marka waxa weeyaan calىa maa waradat اlakhbaaru الصixaaxu bihi bima dukira oo sifaatka waxay ku soo aroortay yaan anagana ilaahay ku garanaynaa wa naqalathu lcuduulu dadkii caadiliinta ahayna ay soo guuriyeen athiqaatu ee lagu kalsoonay canhu can nabiy sal alla alيh wasalam ay kasoo guuriyeen alcuduul jamcu cadlin waay waxaad og tahay xadiidka la aqbalayo maa rawaahu cadlun can milihi min awali sanadi ilaa muntahaahu min gayri shuduudin walaa cila xadiidka la aqbalahay qeyb ka tahay marka maa rawaahu cadlun cadli markii la jamciya cuduul waay dadkii caadiliinta ahay waxay soo guuriyeen hiqaadna jamcu hiqa waay lagu kalsoon yahay xifdigiisa iyo ammaanadiisa labadaasaa hiqa laysku yihahda hiqa hadaad maqasho fulaanu hiqa haddii lagu yidhaahdo xifdigiisana nin macnaha uu adag yahay oo wuxuu maqla aan iyo nin diintiisana ay sugantaho been iyo faasiq iyo aan ahayn iyo been aan lagu aqoonin yaa hiqa la yidhaahda wayuhbituuna way sugayaan dadkii asxaabuulxadiidka ahay lahu lilaahi jala jalaaluhu waxay u sugayaan maa ahbata linafsihi ilaahay naftiisa wuxuu u sugay fii kitaabihi wa calaa linsaani rasuulihi rasuulkiisa lisaankiisana wixii uu naftiisa wuxuu nebiga yiri ilaahay asaa isu sugay lannahu nebiga ilaahay kama hadla ilaa wuxuu ilaahay u idma maahan wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ayib walaa yactaqiduuna mana ictiqaadinayaan tashbiihan lisifaatihi ilaahay sifaatkiisa inay shabahdo bisifaati khalqihi khalqigiisa sifaatkiisa inay shabahda maqiraya ma ictiqaadinayaan marka fiiri ilaahay wuxuu isku tilmaamay ama rasuulkiisa uu ku tilmaamay waa la sugaya haddana waxa weeyaan waxaan ilaahay u sugnay iyo waxa khalaa'iqda ay leeyihiinna isma shabahaan marna waa caqiidada koow wixii ilaahay u sugay naftiisa ama rasuulkiisa uu u sugay waa loo sugaya haddana waxaan ictiqaadinaynaa waxaas aan ilaahay u sugnay inaysan shabahin waxa makhluuqaadka ay leeyihiin oo ilaahay haddaan idhaahda samiic waay fulaanun aan idhaah samiic waay oo basharka samiicun basiir waa la dhihi karaaye labadaas magaca iska shabaheen macno iyo xaqiiqa iskama shabahaan oo ilaahay samci u gaar a ah buu leeyahay makhluuqaadkana samci u gaar a ah bay leeyihiin waxa ilaahay ou leeyahay iyo waxa makhluuqaad ay leeyihiin macnaha iyo xaqiiqada iskama shabahaan sidaasuu musanifka hordhi kaaga dhigay fayaquuluuna marka wuxuu leeyahay musanifka fayaquuluuna waxay leeyihiin inahu ina allaha ilaahay khalaqa aadama aadam waa abuuray biyadihi gacantiisau ku abuuray kamaa nasa ilaahay soo uu caday subxaanahu nasahnaaye calayhi ay calaa dalika in aadam gacantiisu ku abuuray fii qowlihi caza min qaa'ilin allah waxa yidhaahda ayaa koreeye yaa ilaahay caday biqowlihi uu ku caday yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya yaa ibliisu ibliisow maa manacaka maxaa kaa reebay an tasjuda inaad sujuudid limaa khalaqtu biyadaya ciddii labadayda gacmood aan ku abuuray inaad u sujuudid maxaa kuu diiday biyadaya waa tasniya asalkeeda biyadayni lii bay ahayd oo laamtina waxaa loo xadfay litakfiif nuunta oo tasniyadana waxaa loo xadfay lilidaafa labadii yana waa la ysku shiday hadday labadooda isugu yimideen markaasaa fatxada ka koraysana waxaa loo baaq yeelay litadulla cala almaxduuf biyadaya labadaydi gacmood waa marka in gacmahan aan wax kale laga jeedin waxaa layidhi ibliisow ninkan aan kaa fadilay oo aadam ah waxaan kaaga fadilina ay ka mid tahay in labadaydi gacmood aan ku abuuray oo sida khalaa'iqda kaloo kale kun fayakuun aan ku abuurin inta soo hartay waxaa lagu abuuray kun fayakuun amar ilaahi laakiin aadam biyadi illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay gacantiisaa lagu abuuray walidaalika akhla ajmalu bani aadam aadam wa calayhi salaatu wasalaam liannahu gacanta ilaahay baa lagu abuuray siduu ibnu kathiir fii kitaabihi qasas alambiyaai uu ku cadeeyo adiladeedana sheegay marka wuxuu iri limaa khalaqtu biyadaya marka waxaa la yidhaahdaa haddii labadaas gacmo wax kale lagala jeedi lahay oo qudro lagala jeedi lahay ibliis as wuxuu dhihi lahay ilaahw anigaba awoodaad igu abuurtay ee muxuu idheeryahay u dhihi lahay laakiin biyadaya markii la yidhi sida aadam loo abuuray way ka duwan tahay sida ibliis loo abuuray labadana allah isla wada abuuray laakiin kayfiyada loo abuuray aadam oo ilaahay gacmihiisa uu ku abuuray ibliis laguma abuurina kun fayakuun baa lagu abuuray walidaalika sidaasuu ibliis kaga fadli eh, aadam ou kaga fadli badnaada ibliis loo amray marka inuu u sujuudo markaasuu musanifku wuxuu ri waxaan qiraynaa ilaahay laba gacmood inuu leeyahay biyadaya markaasuu ri walaa yuxarifuuna alkalaama dadka ahlulxadiidka ah kalaamka ma bedelaan can mawaadicihi sida loogu talagalay siduu u jeedo kama bedelaan oo kuma bedelaan bixamli lyadayni labadii gacmood ku ximbaari maayaan cala anicmatayni aw alquwatayni oo dhihi maayaan limaa khalaqtu biyadaya waxaa lagala jeedaa binicmataya laba nicmo ama laba qudro ama laba awood ma dhahayaan u leeyahy laakiin yuthbituuna alyadda walaa yuawiluunaha biاlyadi biاlqudra walaa biاnicma ayib taas marka waxay tusinaysaa dadka ahlu xadiidka ah hadalka soo ujeeda kama weeciyaan oo laba biyadayni haddii la yidhaahdo carabi laba yadayna meela loo yaqaana awoodna meela loo yaqaana markaasuu ihi sidaas ma yeelayaan midda kale waxaa kugu daliila ah ilaahay hal qudra buu leeyahay yaqtadiru biha kula almaqduuraat ilaahay hal qudra buu leeyahay laba qudra ma lah ilaahay cilmi bau leeyahay laba cilmiga u leeyahay lama dhahay liannahu cilmahu lwaxiid yakfii can jamiici almacluumaat oo dhan ou ilaahay ku og yahay yuxiidu biha kula shay marka walaa yuxarifuuna alkalaama kalaamka ma bedelaan taxriifa almuctasila usoo bood markaas qoladii muctasiladeesay u bedeli jireen aljahmiyati jahmiyada ahayd liannahu muctasila haddaad sii daba socotid jahmiye unbay dabada la gelaysaa waataan hore usoo sheegno muctasila waxaa laga keenay waasil ibni cataa ninkii la dhihi jiray oo min talaamidati xasan ilbasri oo taabici ahaa talaamidiisa kamid leh markuu arkay xasan ilbasri suu sifaatka ilaahay ou sugayo yu asiga cajabgeli waa suu yiri anig saa ima cajabgelinaysu ka tagay markaasaa waxaa layidhi ictazala waasil muctasila saasaa loogu magacaabay oo taabiciintii oo joogto oo saxaabadii cilmigoodii dadka uu akhrinaysa iyo dariiqadana macajibgelinayso marka muctasila meeshaasaa laga keenay waxa weeyaan muctasila sifaadka ilaahay oo dhan way inkirayaan waxay leey ilaahay sifaat haddaan u sugno lianna e, tacaduda asifati yushciru bitacadud اlmawsuuf hadaan ilaahay sifo badan u sugno ilaahyaal badan inay meesha leedahay in laga fahmaa laga cabsana sidaasaan sifaatka u diidnay jahmiyana waa kasii xun yihiin oo jahmi ibnu safwaana laga keenay waxay leeyihiin ilaahay asmaana u magacaabi mayno magacyaalna male sifaadna male waxaan alcaliimu alqadiir alraxmaan araxiim qur-aanka ku soo aroortay waa wax majaaz ahoo siday u qoran yihiin mahana si kalaa loola jeedaa sidaasay leeyihiin marka wuxuu leeyahay haddii ahlulxadiid soo qaato muctasiloo kale sidii hadalka u bedeleen uma bedelayaan sidii jahmiye waxay u inkireen uma inkirayaan ilaahay wuxuu isu tilmaamayna waa u sheegayaan wuxuu ilaahay iska anfiyene waa ka nafyinayaan wuxuu ilaahay isu sheegayna macnaheedii ma aha makhluuqaadka kale waxa ay leeyihiin iyo wix ilaahay loo sheegaa isshabah macnaheedii ma aha sidaasaa lagu yaqaana uu leeyahay ayib marka walaa yuxarifuuna اkalima can mawaadicihi taxriif اmuctazila sidii taxriifka waa tabdiil waay waa isla macno leh ahlakahum اllahu buu marka ilaahay ha halaago qoladaas lianna waxay lid ku yihiin asmaadii ilaahay iyo sifaadkii ku ammaantamay khalaa'iqdiisana uu isku baray yay leeyihiin ilaahay uma marka alla ha halaaga ilaahayna wuuba baabi'iba ducadaas ilaahay wuu aqbalay walaa yukayifuunahaa mana kayfeeyaanoo bikayfa ma yiraahdaanoo markii ilaahay sifada la sheegayo oo ilaahay aadam waa abuuray biyadayhi kayfa kayfa khalaqahu biyadayhi lama dhahayo kayfiyada xaqiiqada ilaahay uu ku abuuray kayfa baashara allahu bikhalqi aadam laa nadri laakiin ilaahay labadiisa gacmood ka abuuraan sugaynaa kayfiyada lagu abuurayne ma naqaano anaga walaa yukayifuunahaa mana kayf macnaha ma suureeyaan bikayfa kuma suureeyaan oo macnaha kayfa khuliqa aadam biyadayy biyadayhi tabaaraka wa tacaala lama yidhaahdo ayib aw tashbiihihaa biaydi اlmakhluuqiina tan waxay ku cadfan tahay bixamli اlyadayni aw tashbiihihimaa walaa yuxarifuuna alkalaama can mawaadicihi bixamli اlyadayni labadii gacmood oo lagu ximbaaro aw tashbiihihimaa labadii gacmood in lagu shabahana ma yeelayaan biaydi اlmakhluuqiina lagu shabaha tashbiiha اlmushabihati kuwa mushabihada say ugu shabaheen oo kale dadka asxaabu اlxadiiثi kuma shabahaan khadalahum اllahu mushabihadii alla ha duleeyo fiiri marka wuxuu ku leeyahy asxaabu اlxadiid waxay u dhaxeeyaan bayna almuctasila waاljahmiya min jiha wa bayna almushabiha muctasila waxay yidhaahdeen iyo iyo jahmiya ilaahay laba gacmood male waaba ka anfiyeenbo ayib qolo kaloo mushabiha la yidhahdeen waxay yidhaahdeen ilaahay laba gacmou leeyahay labadaas gacmo uu ilaahay leeyahin labadayna gacmood ay lamid yihiin tacaala allahu an daalika marka qoladanne ilaahay labadii gacmood waa u sugeen waxay ku gafeen labada gacmood ilaahay u shubnay labadeena gacmood ay lamid yihiin waxay ahayd inay yidhaahdaan ilaahay laba gacmou leeyahay labadaas gacmou ilaahay leenahayne labada gacmood oo makhluuqaadka ay leeyihiin ma shabahaan saasaa laga rabay oo laysa ka mithli shay inay meeshaa soo geliyaan marka qolo mushabihaay noqotay qolana mucadila bay noqotay marka labadaasba ma nihin ou leeyahay musanifka wqad acaada allahu tacaala ahla الsunati min الtaxriifi wالtakyiif wmana calayhim bالtacriifi wالtafhiim xataa salakuu subla الtwxiidi wالtanزih wtarakuu اlqowla bالtacطiili wالtashbiih wاtabacuu qowla اllahi caza wajala laysa kamidli shay whuwa samiic اlbasiir markaasuu wuxuu yihi musanifka waqad acaada allahu tacaala ilaahay waa ka badbaadiyey waa ka nabadgeliyey ahla sunati dadka ahlu oo asxaabulxadiid qayb ka yihiin min ataxriifi wuu ka ilaahay ka badelay ou ka ilaaliyey min ataxriif inay wax bedelaan iyo wtakyiif in ilaahay gacmihiisa ama sifaatkiisa sifaat makhluuqaatay lamid yihiin oo kayfa loo isticmaalo ilaahay wuu ka badbaadiyey labadaba wamana calayhim ilaahay wuxuu ku galadaystay bitacriifi wtafhiim bitacriifi ilaahay in macnaha ay dadka baraan watafhiimi ilaahay inay fahamsiiyaan sida ku haboon ama waxaa ka habooneed inuu yidhaahdo wmana calayhim bilmacrifati wاlfahmi sidaasay ku fiican tahay ilaahay wuxuu ku galladaystay inay wixii si dhabta u gartaan ayna fahmaan marka macrifo iyo fahmi waxaa ka dhasho tacriif iyo tafhiim yani ninkan markuu saaxibulcilmi u yahay fulaanu tacalama facalama wa fahima wa fahama wa carafa facarafa sidaas waay xataa salakuu intay ay ka qaadeen subula tawxiidi allah oo la waxideeyo jidkeeda iyo wa tansiihi allo oo laga nasaho waxa xun bimacnaa anahum akhaduu fi towxiid illaahi cala ariiqi saliima oo towxiidka ilaahayna waa sugeen haddana khalaa'iqdiisa kamid ma dhigino waa ka nasaheen in khalqigiisa ilaahay uu shabah wa taraku lqowla in la dhahana way ka tageen bاtaciili wاtashbiih taciil ilahay sifaatko laga anfiyo iyo wtashbiih ilahay sifaatkiiso makhluuqaadka sifaatkeeda lagu anfiyo oo lagu shabaho marka towxiid iyo tanziih iyo taciil iyo tashbiih taciil waxaa weeyaan ilaahay sifaatkiisi iyo asmaadoo laga inkiro tashbiihna waxa weeyaan ilaahay sifaatkiisi iyo asmaadiisoo lagu shabah makhluuqaadka sifaatkiisa towxiid iyo tansiih yani ilaahay oo la waxido xumaantana laga nasaho watabacuu waxay raaceen buu leeyahay aimatu sunna qowl اllahi caza wajala laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu اlbasiir aayaddaas tansiih iyo ithbaat waa iskula jiraan ithbaatu asmaai اllahi wa sifaatihi lahu huma cadamu tashbiihi dalika bisifaati اlmashbuuhiin wa huwa asamiicu اlbasiir waxaa weyaan ilaahay oo asmaadiisa lagu sifeey fiiri muctasiladii samiic اlbasiir jahmiyada waa diidan yihiin marka whuwa الsamiic اlbasiir waa ihbaatkii oo ihbaatu asmaaء اllahi tabaaraka wa tacaala lahu laysa ka milihi shayne inan ilaahay sifaatkiisa sifaat makhluuqid aan lagu shabahin waay marka laysa ka milihi shay ilaahay wax lamid e jiro wa huwa ilaahay asamiicu lbasiir allihii maqlid badan oo aragtiina badan weeyaan marka ilaahayna wixiisii waa u sugtay oo asiga isku sifeeyey haddana waxaad qirtay waxaas ilaahay inuu wixiisa wax la shabaha inaysan jirin oo sifaadkiisa oo asmaadiisa ah marka intaasuu musanifku wuxuu u sameeyey hordhac wa sala allahu wasalama calaa nabiyina wa aalihi wa saxbihi ajmaciin